alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi salى allahu alayh wala alihi wasaxbi wasalam asalaamu alaykum raxmat ullah waxaa inoo soo dhammaaday kitaabkii alarbacuun annawawiya iyo sideeddii xadiisa kale ee dheeraadka ahaa wlahaa ibn rajab alxambali raximahum allahu jamiica kolley waa la xifdiyey xadiiska kitaabka ah nin in yar ka xifdiyey nin badan ka xifdiyey nin wada xifdiyeyba laakiin waa laazim taasi iminkaba la soco xadiiskaasi xifdigiisu isagu waa kitaabka ah waa laazim markaa xifdiguna ku celcelin badan buu bahay waana la ilaabaa waad ku celcelinaysa adigoo sidii kitaabka muqadimadiisa aynu kusoo qaadanin fadligiina niyadda ku haya inaad naftaada ku anfacdo keyrkana aada ku anfacdo iyo inaad soo guda rasuulka caleyh salaatu wasalaam ciddii uu ku ammaanay qofka xadiiska nebiga xifday ee ilaahay inuu nuuro marka xifdigu maaha o kaliya dusha in laga xifdiye dee kitaab aada si fiican uga fahamto iyo inaad ku dhaqantaba xadiiska fadliga waa lagu helaya lakiin xifdiguna waaba kasii sareeya taasi waa taa waxay noogu xigaa kitaabka la idhaahdo buluq اlmaraam fi xadiis اlaxkaam oo uu leeyahay الsheikh ibn xajar raximah اllah axmed bn ali bn maxamed bn maxamed alcasqalaniy oo aynu ku arki doono muqadimada tarjamadiisa wax kamida ah kutubta seetaan badankeeda markaa sheekhu kutubtii hore ama axaadiistii hore nawowi inoo keenay waxay ahayn axaadiis caama oo axkaam iyo akhlaaqiyaad iyo iskugu jirta laakiin kitaabkan isagu wuxuu u gaar yahay axaadiis alaxkaam waayo axkaamta waxa asal u ah fiqiga waxa asal u ah alkitaab wasunna halkaasaa laga duula aayad iyo iyo xadiid dabeetna culimadu ilaahay khayr ha siiye siday u dadaalayeen oo kuwa cilmigii soo xiftiyey sanad u sameeyey sharaxay faahfaahiyey kala hufay qaarba gaar u saaray markii dambe waxay gaadheen inay matalan axkaamta axaadiista ka warramaysa ay gaar u ifraadiyaan aba ay u gaar yeelaan iyagoo axaadiistii kale ee caqaaidda iyo aadaabta iyo ka warramaysay qasaska iyo ay gaar uga saarayaan muhiimadduna waxa weeyaan inay ardayga u sahlaan xifdiga axkaamta oo si gaaro ah loogu saaray marka kutub badan oo caynkaa loo qarina way jirtaa matalan fiqiga dee waa hadalkii culimada laakiin culimadu hadalkaa ay qoreen daliil bay ku saleeyeen mararka qaarkood wuxuu noqon karaa daliil marjuuxa amba xadiis mawduuca maaha macanaa hawadooda culimadu kamay qorin fiqiga ad arkaysa marka asalkii ay ka soo rareen isagana de way ka qore kitaabkan sheekhu isaga inoo sheegi doona magaca ku magacaabay lakin waa kitaab caana oo in badan idinka idinka midina ah. ay soo dhigteen ba mima cayd kur soo dhigtaan ama meelo kalebe markaynu iska soo koobno hadalka sheekha kitaabka qoray waxaa la idhaahdaa oo uu ku caanbaxay alxaafid shihaab uddiin abulfadl axmed بن علي الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد القاهري الdار wuxuu ku caan bahay lakiin بن حجر أو بن حجر sheekhu markaa xaafid ibnu xajar buu ku caanbaxay xaafid waxaa loogu bixiyey xagga xadiiska marka la ego oo qof axaadiista badankeeda haya ayaa xaafid lahahdaa insha allah mustalaxulxadiiskaad ku arki doontaan tacriifkaasi abulfadlna waa kunyadiisii oo la idhaha aabihiiba u bixiyey magaciisu laakiin wuxuu ahaa axmed bin cali alkinaaniy kinaana waa qabiilatuhu waa qabiilkiisii waa qabaailkii macruufka ahaa ee carabta alcasqalaaniyu casqalaan waa asalkiisa halkaa ka soo jeeda casqalaan waa madina fi filistiin fi gaza waa dhulka imika yuhuuddu ay haysato ee iminka dagaaladu ay ka socdaan casqalaan in badan bay sheegaan waa dhulka ay markaa imika markii hore falastiiniintu deganaayeen lakin imika ay yuhuudda dejiyeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaynu ka baryaynaa inuu ka xoreeyo nimankaa yuhuudda ee daalimiinta ah markaa sheekhu asal ahaan buu halkaa ka soo jeeda laakiin dhalasho ahaan waxa uu ku dhashay masar xaggaasaanu ku barbaaray ibnu xajar awiyaashi mid ka mid ah ayaa la odhan jiray dabeetana isagana saasuu uga qaalib noqday aabbihii iyo hooyadiiba isagoo yar bay dhinteen hooyadii isagoo afar jirka yar bay dhimatay aabihiina markuu dadiisu afar jir ahayd ayuu dhintay laakiin cid buu usii dardaarmay nin wanaagsano sheekha ee gacanta ku hayay ilaahay baa subxaana watacaala u dhib yareeyey oo u sahlay cilmiga gaar ahaan cilmiga xadiiska riwaayatan wa diraaya aada buu ugu caan baxay kitaabka u weyn uu leeyahayna waa kitaabka macruufka ah ee weli cid lamid iha ah aan lahaynin xagga sharaxa loo yaqaano fatxulbaari sharx saxiix albukhaari oo kitaabka cajiibka ah uu qorayay dhowr iyo labaatan sano oo riwaayaadka iyo jamaca sida ugu soo ururiyey iyo aada yaabayso xagga fiqiga iyo xagga luqada iyo xagga xadiiska iyo xagga musalaxa oo xadiiska hoos tegaya intaba uu ka horreeyey kutubta la dhigta ee musalaxa laftigiisa waxaa ka mid ah nuzhat nadar iyo annukat cala bni salaax oo isagu leeyahay kutub kalena waa leeyahay sharxiga iyo tacdiilka aad bu uga horeeyaa tahdiibu tahdiib taab lahaa buu leeyahay ibn xajar raximah llah taariikhdiisu waad akrii doontaan qaadina wuu ahaa dhowr iyo labaatan sano amba in ka badan mudarisna wuu ahaa masaajidada gaarka ah wax ka dhiga iyo madaarista madaaristu beriga madarisadan ma ahayn sidan oo kale ah waxay ahayd goobo xadiiska lagu daraaseeyey oo sheekh caalim uu fadhiisto qur-aanka yaraan buu ku xifdiyey sagaal shin markay da-diisu maraysay soddonka qur-aankaaba wuu hayey labiyo toban jirna xaramku ku tukiyey labiyo toban markay dadiisu maraysay ayuu xaramka tukiyey isagoo qur-aanku uu horreysiiyey dadiisu haba yaraatee maxaa qadimay qur-aanka ilaahay subxana wa ee uu xifdiyey horreysiiyey sheekhu ilaahayba subxana wa tacaala cilmiga jeclaysiiyey yaraantiisii isagoo agoon ahaa haddana ilaahayba subxana wa tacaala waafajiyey sida rag badan oo kaleba ay u ahaayeen sida bukhaari iyo imaamu axmed iyo rag badan oo kaleba ay agoonta ahaayeen lakin haddana ilaha subxana wa tacaala uu waafajiyey xaqa iyo inay ku sugnaadaan qofka ilahay khayr la doono cilmigana aada buu ugu masar waa halkii uu asalka kasoo baranayey amba uu ku barbaaray laakiin meelo kale waa u gudbayna way jirtay sida yaman oo kale xarameynka waabakaa dee tukiyaynu sheegayno shaam oo halkii uu ka soo jeeday marka asal ahaan aabbayaashii culimo badanna waxbuu ka qaatay oo toddoba boqol ku dhow dhow lix boqol iyo konton sheekh wax gaadhaya isaga laftiisa uu sheegay laakiin ragga ugu caansan waxaa ka mid ah xaafid alciraaqi sheekha la hahdo ayaa ka mid ah haythami baa ka mid ah rag badan oo kale o culimada macruufka ah ayuu wax ka qaatay qaaruu xadiiska ka qaatay iyo qaaruu fiqiga ka qaatay iyo sida bulqini ibnu mulaqin ibnu jamaaca arday badanna uu leeyihi ardayda u lahaa waxaa ka mid ah macruufka ah sheekha la hahdo sakhaawi oo aad cilmigiisa iyo taarikhdiisa wax uga qoray waxaa kamid mid ahaa buusiiri maaha kii mawlidka lahaa waa sheekh kale culimada xadiiska ka mid ah culimadu aada iyo aad bay u ammaaneen ibnu xajar shaykhu lislaam baa lagu tilmaamay bale culimada qaarkood waxay leeyihin haddaad aragto tadriib raawiga suyuudi ee musalaxa ah hadduuna shaykhulislaam musalaxa dhexdiisa hadii la idlaaqo yuu ku dhacayaa ibnu xajar buu ku dhacay isagoo ku dhacay kutubtiisuna aad bay u fara yihiin si aynu sheegnay markaa kitaabkan kooban ee buluuqa ah iyo sababtuu qore waynoo sheegi doona waa kitaab dhexdhexaad oo kitaab koobanna ma sii aha kitaab dheerna ma aha ilaa kun iyo lix boqol oo xadiis wax ku dhow buu sheegay oo kitaabka ku qoran sheekhu markaa wuxuu dhashay toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijriyada qarnigii sideedaad aakhirkiisa ayuu dhashay hijriga waxaana u dhintay qarnigii sagaalaad bartankiisa markay taarikh maraysay sideed boqol iyo labiyo labiyo kontonkii hijrada xagga cibaadadiisa iyo akhlaaqdiisa aada baa loo ammaanay wa shiddati التxarي في maأklihi وmaشhربihi وmalbasihi والتawaaduc والbuعd can التabاhi وxifd الlisaan وسacaة الصdr والxilm وxifd الwqt والbdl والسخاء inuu aada u dadaali jiray oo xalaal miiran jiray wuxuu cunaya iyo wuxuu cabaya markaa leegaba oo aada isku ilaalin jiray cibaado badnaa mid tawaad mutawaadica ahaa oo inuu ismuujiyo iyo aan jeclayn dulqaad badan xagga caqiidadiisa sheekha marka la eego sida daahirka caqiidadiisu waa caqiidada ahlu sunnaha asalka laakiin meelo badan uu taawiiliyaa jira gaar ahaan kitaabkiisa fatxulbaari sababtana waxay culimadu sheegaan ciddii uu wax ka qaatay sidii nawowiba uu saa u ahaa ciddii uu culimadu wax ka qaatay waqtigaas xadiiska ka qaadanayay iyo luqaddaa kaleba ayaa caqiidadan aaminsanaa marka haddii qofku cidda uu wax ka dhigto ayaa saameyn ku yeelanaysa laakiin sheekh mujtahida oo dadaalay ayuu ahaa farqi baana udhexeeya qof intuu caqiide aaminay difaacay oo usuul ku saleeyey iyo qof caqiidadiisu intay toosneyd laakiin qaladaad iyo gafafgalay aanu weliba u kasin ee ay la noqoto ijtihaadkaasi halkaa la maray faribaa udhexeeya la socotaas qofka laakiin u tacasubaya ee saxda ahayd deedifaynaya kaasi dee waa waa kala duwany way isku tiriyaan nimankaa shaaciradu isaga iyo nawowi bay isku tiriyaanoo culimada waaweyn baa kamid ahaa bay dhahdeen hadday kamid ahaayeen ataa hadiiba lagu daayo miyay daliilu tahay inay caqiidadaasi sax tahay ya miyay caqiidadii nebi maxamed tahay caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo taabiciintii abulxasan alashcari oo qarnigii afraad ahaa ayay nisbe sheeganayaan bal caqiidadii ka horreysay ka hor ya bal raggii ka horreeyey ka hor axmed bin iyo shaafici iyo kuwaas hadday idhaahdaan caqiidadoodii unbuu soo raray caddayn baa looga baahanyay taana caddayn uma hayaan taas waay ibn xajar raximah ullah xilligaasaynu sheegnay sideed boqol iyo dhowr iyo kontonkii lama labiyo kontonkii geeriyooday caruurna wau lahaa hablow badan oo iyaga laftigooda xadiiska iyo cilmiga u baray inamana way jireen waynu kasii gudbi taarikhdiisa inaad akridaan waa muhiim dadka culimada ah taarikhdooda saynu horu sheegaynaba waxaa laga faa'idaya waxyaalo badan waa dee diintiiyo camaliya muqadimat lmualif waa hordhicii kitaabka alxamdu lilah calى nicamihi الظaahiraةi wاlbaطina qadiima waxadiisa wالsalaaةu wasalaamu calى nabiyihi warasuulihi muxamadi waalihi wasaxbihi aladina saaruu fi nusrati diinihi sayra xahiisa wacalى atbacihim aladina warithuu cilmahum wاlculamaau warahaة اlanbiya akrim bihim waarisa wamawruha waxau sheeku ku bilaabay xamdiga ilaahay subxaana wa tacaala bisinkii muu sheegin bisinka in lagu bilaabo iyo xamdiga in lagu bilaabo kitaabka qur-aankaana waa laga qaatay xadiiska nabigana caleyhi salaatu wasalaam waa laga qaatay oo kitaabka qur-aanka bisinku ku bilaabmaa bisinkana waxaa loogu bilaabayaa sida aynu kitaabkii horeba sharxiisa ku sheegeynay haye limaada ay sax a iqtidaaan sax marka taa laga reebo haye tabaruk walisticaana in laga barakaysana le ilaahu waxaan qabanayay barakee magaca ilaahay subxana wa tacaala iyo in ilaahay la kaalmaysanayo ilaahu awood malihiy isahal arinta aan ku dhaqaaqayo wey xamdiga lagu bilaabanayo sida kitaabka laftigiisa laga qaatay oo faatixadu maaha suuraddii horreysay qur-aanka soo degtay suurado ka horreeyey baa jiray haddana iyadii baa loogu horreysiiyey maxaa laga qaadanaya halkaa sababta ay saxaabadu u horreysiiyeen inay xikmad tahay oo xamdiga ilaahay subxaana wa tacaala lagu furfuranayo xamdiguna asalkiisu waxa weeyaan waa waa ammaan cidda la mahadinaya la ammaanayo oo lagu ammaanayo sifooyin wanaagsan uu ku sifaysan yahay incaam iyo incaam lahaanba awsaaf uu ku sifaysan yahay marka ilaahay subxana wa tacaala waxaa loo mahadinayaa nicamka faraha badan uu ina siiyey ee aan la soo koobi karaynin waxaa kaloo ilaahay subxana wa tacala lagu mahadinayaa calaa awsaafihi alxamiida sifooyinkiisa wanaagsan ee uu ku sifaysan yihi alxamdu lilahi aladi lam yatakid walada aayaadkaas iminka halkaa ka bilaabmaya ilaahay subxana wa tacaala waxay tilmaamayaan in lagu mahadinayo sifaadkiisa wanaagsan marka uu rasuulku alayh salatu slam tilmaamayay qofku inuu ku ilaahay ku mahadiyo markuu wax cuno maalan in allaha la yarda can ilcabd an yakula alaklata fayaxmadahu caleyha aw yashraba asharbata fayaxmadahu caleyha marka labadaba ilahay subxana watacala waa lagu mahadinaya waana lagu ammaanaya wa asbaqa calaykum nicamahu aahirata wa baina alxamdu waa dhammaan mahadoo dhan waa ashii istiqraaqiyad ahayd lillah ilaahay baa iskale istixqaaqay oo mutaystay alxamdu lilah ilahay waxaynu ku mahadinaynaa calaa nicamihi nicamkiisa aldaahirati muuqda iyo albaatinati taqarsoom qadiiman horeyso iyo xadiisan dambeysaba horena ilaahay waanu umahadinaynaa dibna ilaahay waanu umahadin doonaa ama nicamkiisa horeeye kuwiisa dambeeya intaba ilaahay subxana wa tacala waan ku mahadinayna oo qofka bani aadamkaah ilaa abuurkiisa ilaa inta waxa weeyaan lasoo xashrinayo ilaa inta nicamka ilahay subxana wa tacala kusugay markastaba calaa nicamihi aahirati walbaina nicamka daahirka waxaa ka mid a ah, islaamnimada matalan caafimaadka waxyaalo badan nicamka baatinkaa maxaa ka noqon kara waa nicamka si gaara ilahay wa tacala qofka u siiyey kaاlakli wالshurb amba waxay noqon kartaa markaa nicamka qalbiga dhacaya ee ilahay subxana wa tacala qofkii inuu matalan caqiidadiisii hagaajiyey in ikhlaas ilaahay subxana wa tacaala uu siiyo inuu caafimaad u gaara isaga siiyo oo aanay dad badan la qabin waxyaalo badan oo kale nicamkiisa daahirka iyo baatinkaaba ilahay waa lagu mahadnaqaya qadiiman oo xadiisan nicamkii horeeyey iyo kuwa dambeeyaba wsalaatu ammaan iyo naxariis iyo wasalaamu nabadgelya calaa nabiyihi nabigiisa korkiisa ha haato waa ilahay ba subxana watacaala u daafeeyey nabiyihi ay nabiy illah iyo wa rasuulihi rasuulkiisii muxamedin ahaa calaa nabiyihi wa rasuulih rasuulku alay slat slam labadaba isku darsaday oo nabiya liannahu nubia biqra wa rasuula ursila bilmudathir rasuulna u ahaa kii fariinta loo soo dhiibay rasuul almursal wey waa kii lasoo diray muxamadin waa kii ammaanta badan lahaa ee lagu mahadinayay ammaantiisaas wa aalihi wasalaatu wasalaamu calaa aalihi aalkiisii oo atbaacdiisa amba wa aalihi qaraabadiisii iminka iyo wa saxbihi saxaabadiisii aladiina aalka iyo saxaabadaasoo saaruu socday fii nusrati diinihi diintiisii inay u gargaaraan sayran socod xasiisan ay sariican aada u degdegaya oo aada u dheeraynaya oo aanay markaa caajisiin iyo inay gaabiyaan aanay ahayne laakiin ay aada ugu dadaalayeen inay ilaahay subxana wa tacaala diintiisa u gargaaraan si deg dega wa calaa atbaacihim wasalaatu wasalaamu calaa atbaacihim iyo ciddii raacday saxaabada iyo aalkaas korkooda ha ahaato saas kale salaan iyo ammaaniin aladiina atbacdaasoo warithuu cilmahum cilmigoodii dhaxlay wاlculamaau culimaduna warahaة اlambiyaa ambiyada kuwii dhexlay weeyaane marka sheekhu aalkiina markuu sheegay aalku waa iyo aalku aalu rajul waa qaraabatuhu mar aal marna waxaa looga jeedaa atbaacdiisa markaa sidoo kale markay noqotay sheekh uthaymiin wuxuu leeyahy aalka imika qaraabadii baa looga jeeda saxibana waa saxaabadii atbaacdiina de gaar baa loo saaray laakiin haddii lagu daayo wasalaatu wasalaamu calaa nabiyihi wa rasuulihi maxamedi wa aalihi wa saxbih aalkaasi muxuu noqonayaa atbaacdii o dhan وyومa تquم الsاacaة أdkilوu آl فircawna أشhد الcadاab ay atbaca fircawn maaha qaraabadii ircawn ali fircawn wa atbaacu wa aalihi wa saxbihi asaxaaba saxaabada waad garanaysaano de waa dadkii ilaahay subxana wa tacaala doortay linusrati nabiyihi wa tabliiqi diinihi inay noqdaan asxaabtii nebigu ay nabiga la saaxiibaan waa sharaf karaamo ilaahay siiyey qofkuna waxaa macruufa marka le qofkaasi qofka waa saaxiibkii inay muddo wada joogo inay wada dhaqmaan ay wada socdaan laakiin saxaabi qofku wuxuu ku noqonayaa hadduu ilbiiqs ishaa libiqsigeeda isagoo muumina oo ilaahay rumaysan oo nabiga rumaysan oo diinta rumaysan uu nabi maxamed indhaha saaro muxuu noqonayaa min asaxaaba waa fadli aada iyo aada weyn oo cid kaloo gaarhaysa aanay jir waana dad ilaahay doortay muxamedun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaar ruxamaau baynahum radi allahu canhum raduu can asaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar aladiina tabacuuhum biixsaan aladiina saaruu fi nusrati diinihi sayran xasiisan siday u degdegen waynu garanayna saxaabadu markiiba naftoodii iyo maalkoodii saxaabada cid u dhigantaana ma jirto way jihaadeen maalkii way bixiyeen way ku dhaqmeen way cibaadaysteen maxaan ku idhaahdaa saas oo kale cilmigii bay barteen haddana dadkii bay bareen oo soo gudbiyeen dee diintii dhammaantood meel kastaba marka laga eego jihaan kasta oo diinta ka mid ah fadligiibay iyay qaateen u sarreeyey atbaacda kusii xigta taabiciintuna raggii saxaabada arkay weyaan iyagoo muminina atbaac taabiciin wahaahum asalaf aلsaalix alquruun almufadal athalaat saddexdaa qarniga fadliga badan ee nabigu uu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi khayru naasi qarnii uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum markaa haddii diin la sheegayo jihaad caqiido cibaado naqlin is-ilaalin ka fogaan bidco iyo khuraafaat caqiide xumo in laga fogaado iyo daacadnimo iyo diinta ilaahay kor loo qaado daacad loo ahaado raggaad ugu imanaysaa waayo waa raggaas wey meel ka hooseysa iska ilaali walaa qaadiri iyo walaa ashcari iyo walaa meel hoose maxaad kaga soo noqonay adigu halkaa saraad haysataabe halkaa saraabad ayaad haysataa oo dhammaantoodahe madiin cusub baa imanayso mise taasun baa jirtay ya fain aamanuu bimili ma aamantum bihi sidaa aad u rumayseen o kale waladiina tabacuuhum biixsaan caqiidadii ku raacay ee cibaadadii iyo khayrkii ku raacay markaa selafka in la raacaa waa waajib isagu sunno maha walow nisba sheegashada sunnaba ha noqotee laakiin caqiidada iyo tadbiiqa marka la eego taasi waa arrin laazima waayo diintu dariiqoodii bay noo soo martay dadkan kale way farabadan karaan waa la iskhilaafi karaa waa kun ciidda ka batay nin waliba markaa uu meel marayo laakiin asalkii iska ilaali asalka yaan lagaa leexin masaladaasina diinu fahm marka lagu leey slaf araac waa diinina ti fahamto kuwa shubahaadka iyo waswaaska kugu furaya way jirayaan weligoodba alaykum bisunati wa sunati khulafa rashid cilmigoodii bay dhaxleen oo dadka iyaguna soo gudbiyeen taabiciintii culimaduna waa warasat اlambiya su nabigu uri alayh الsalaatu wasalaam alculamaa warahat اlambiya wain alambiyaa lam yuwarisuu dirhama walaa dinaar wainama warahuu alcilm ambiyadu dadka may dhexalsiinin dinaar iyo dirham toonna lakin cilmi bay dhexalsiiyeen waay culimada warasada ahi waa culimada alcaamiliin sheekh ibn leeyahay waa culimada ku dhaqmaya diinta ee caqiidadoodu toosan tahay ee akhlaaqdoodu toosan tahay laakiin hadduu yahay mid faasiqa amba caqiide faasida aaminsan culimadaba haw nisbo sheegto cilmiba ha yeeshee ma ma noqonayo mid nebiga dhexlay hadduu wax dhexlayna qadar kooban buu ka dhexlay bay noqonaysa de markaa cilmigu waa maxay waa wixii la dhexlayay wixii uqiima badnaa soo waka akrim bihim waarisan wa mawruusan akrim bihim ay ma akramahum maxaa ka wanaag badan waarisan mid wax dhexlay iyo mawruuan mid la dhaxlayba waarian waa culimadii mawruuna waa alambiyaa ayuu jeeda marka akrim bihim afcil bihi wa afcalu tacajub ficlu tacajub eano waa siiqatu tacajub markaa marka waxay la sima tahay un akrim bihim asmic bihim waabsir maqal badanaa arag badanaa waata quraan ku jirta tana waa maxay akrim bihim wanaag badanaa waarisan xaala uu yahay mid wax dhalay murs mid dhalay amaa bacd intaa kadib fahada kani mukhtasarun waa kitaab kooban oo yashtamilu koobsanaya calaa usuuli adilati alxadiiati alxadiiiyati lilaxkaami sharciya fahada kani mukhtasarun waa kitaab kooban oo yashtamilu koobsaday calaa usuuli dhidibadii iyo asalkii iyo seeskii aladilati daliilada alxadiisiyati daliiladii xadiisiga ahayd ee xadiiska ahayd een qur-aanka ahayn adiladaasoo u ahaatay lilaxkaami sharciyati axkaamta sharciga ah waxa uu leeyay kitaabkani waa mukhtasar mukhtasar waa kitaab koobanoo ma dheera mana gaabna waa meel dhexe mukhtasarka waxa la hahda markaa maa qala lafduhu say culimadu ay ku fasireen waxa lafdigiisu uu yaraado wa kaura macnaah macnihiisuna uu bato lafdigiisu uu koobay lakin macnaha wata uu uu ballaanay mukhtasar bilkhaa iyo muqtasar baa kala jira muqtasar haddii qaaf la akriyo waa qasr qasura baa laga keenay amba qasara uu gaabiyey waa markaa shaygii qeyb laga tegay oo qeybu lasoo qaatay tusaalahaan hadduu baab gaara ka waramo waa muqtasar buu noqonaya laakiin mukhtasar marka la hahdo waa shaygii oo dhammaantii lasoo koobay un waxba aan laga tegin marka mukhtasar dhamaan axkaamtii oo dhan ayuu koobsanaya daliiladeedii buu koobsanaya daliilku markaa waa laba waa kitaab iyo iyo sun ijmaac iyo qiyaasna way hoos tegayaan kitaabkani wuxuu koobsanayaa adiladii xadiisiga ahayd ee axkaamta sharciga ay leedahay axkaamta sharcigaana waxaa ku baxay axkaamtii caadiga ahayd iyo tii caqliga ahayd shay baa jira caqliga lagu garan karo shay baa jira caadada iyo tajribada lagu gartay axkaam caadiya waa axkaam tajriba ah oye lagu gartay tusaale ahaan barasitimosh inay madax xanuunka dawo tahay so xukun maaha ad aaminsan tahay ya ama biyuhu inay haraadka kaa biinayaan ma xukun ba ya waa caado loo bartay dawo kaleo inaad isticmaasho marka saa saa samayso waa caado oo axkaam caadiya axkaam caqliyana wixii caqliga lagu garanayo inuu shaygaas saa yahay kan in waxaad caqliga ku garan karto axkaamtii sharciga markaa weeye kitaabkii sunada ku salaysnayd xarartuhu waan hufay waan la faguray waantifaftiray taxriiran hufid baaliqan xeel dheer oo macnaheedu waxa weeyaan alfaadiisa iyo hadalka sidaan u dhigayo iyo aad baan ugu dadaalay hadabtuhu wanaqaxtuhu intiqaan min umahaat lkutub anigoo soo xulanaya aad baan usoo ceshooyay marka taxriir muxarir imika matala tifaftiraha kuwa wargeysyada xataa faftira la hahdo eran muxarir xarartuhu taxriiran baaliqan weliba xeel dheer sababtu limaada limaada xarartahu hada taxriir liyasira si uu ahaado man yaxfadhu ka xifdeeya min beyni aqraanihi ficiisa dhexdooda naabiqan mid ka muuqda wayastaciina bihi uu u kaalmaysto aaalibu ardaygii almubtadi bilowga aha axkaamta ku bilowga ahaa inuu kitaabkan sidaas ka duulo ka dhigto oo ka sii barto axkaamta walaa ystani canhu isla markaana aanu ka kahftoomin alraaqibu ka cilmiga jecel almuntahi ee dhameeyey axkaamta in badanoo ka mid a ah, ee laakiin cilmigaas sii jeceliya muraajacadiisii si aanu labadu midnaba uga maarmin waqad bayantu markaa intaa sheekh wuxuu inoo sheegay kitaabku inuu yahay kitaab aada uga shaqeeyey oo aada u lafaguray si qofka xifdiyayaa uu u noqdo aqraantiisa aqraantu waa dadka isku faca marka inuu noqdo nin ka dhex muuqda naabiq nubuuq waa dakaa qof dee intuu si fiican axkaamtii u xifdiyey markiiba soo tuuraya marka la weydiiyo isla markaa qofka bilowgiina uu u kaalmaysto qofkii isagu cilmiga meel hore ka gaadhayna aanu ka maarmine isaga laftigiisu uu dib ugu soo noqday kitaabkii markaa labadii qof way faa'iideen kii bilow ahaa iyo kii caalimka hana kama maarmayo kii mubtadi hana kitaabkii ka maarmi maayo isla markaa kitaab xagga ibtidaaga ku wanagsan yahayna waa laga qaadanaya markuu yihi sababtu uga dhigay iyo sababtu wuxuu inoo sheegayo si loo xifdiyo buuri markaa qofka xifdiyi karaa kitaabka inagu laazim ka dhigi mayno qaar baynu laazim ka dhigi doona ma fahamteen laakiin kitaabka gebigiisa ninka xifdiyaya aada iyo aad buu uga faa'iidayaa isku daya insha allah ta rag badan oo xifdiyeyna way jirayaan way jirayaan qaar imika xifdi doona way jiri doonaan insha allah waa niyadda iyo go-aanka doono sanado badan ha kugu qaato maaha berri ka maalin dee cilmiga lama degdego ya sawriikum aayaati khuliqa alinsaanu min cajab deg deguma la iska ilaalinayaa natiijada lama degdegsado hadday haddaad sanadkii boqol xadiis xifdido shan iyo toban sano kadib kitaabka waa damayn doonta xifdigiisa haddama garata adigoo han boqolkaa xariis mid waliba meel wanaagsan ku galay laakiin go-aankaasubaa loo baahayay iyo cazimada ah ee lagu socdo waqad bayantu waan caddeeyey bu uhi caqiba kula xadiisin caqiba kuli kasta dabadii waxaan caddeeyey man cid baan caddeeyey akhrajahu soo saara oo min alaimati culimada ka mid ah waa maxay liiraadati nusxi lummati anigoo doonayay ummadda inaan u nasteexeeyoon u daneeyo oo aanan xadiisuun iska sheegin ma daciifa ma saxiifa si aanay ugu wareerin sida maanta qolooyin badan ay sameeyaan falmuraadu haddaba istilaaxaadkiisu wuu inoo sheegaya sheekhu uu kitaabka hadhow adeegsan doono falmuraadu bisabcati toddoba waxaa looga jeedaa markaan ha toddobaa soo saaray ama toddobaa wariyey axmedu walbukhaariyu wa muslim wa abu daauud watirmidi wanasaa-i wabnu maaja wa bisitati lixdiina waxaan uga jeednaa man cada axmeda ciddii axmed ka soo hadhay oo ah الbخaarي وmسلم وأbو dad والتirmidي والنسائي وبنmاجة وبالمسة شhantana waxaan uga jeedaa maن cad الbخhaaرiya ومسلmا cidii bukhaarي iyo msلم ka soo hadhay oo أحmed iyo afartii sunanta وqad aqul waxa kaloo laga yaaba inaan وqad aqul waxa la arkaa inaan idhaahdo الأربcaة أحmedu halkaa aan ka idhi bاlkhamسaةi isla si kale inaan udhigun baa laga yaaba an dhahdo aلأربcaة axmedu marka waa isku midun oo waxa weeye afartii waa afartii sunanta waa abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i ibn maaja axmed ibn xambalna waa macruuf wa bilarbacati afartana waxaan uga jeedaa man cadda halaaata uwal ciddii ka soo hadhay saddexda u horeeya waa saddexdee axmed albukhaari wa muslim marka waa afartii sunanta rawaahu alarbaca wa bihalaaati saddexdana waxaan uga jeedaa man cadaahum ciddii afartaa kasoo hadhay iyo wlakhiira ay cad alakhiira ka ugu dambeeyana kasoo hadhay oo macnaheed waa maxay afarta sunanta marka laga reebo ibnu maaja waa alaas wuxuu ka jeeda abu daawuud watirmidi wanasaa-i wa bilmutafaqi caleyh ka la ysku waafaqeen waxan uga jeedaa albukhaari wa muslim waqad laa adkuru waxaa la arkaa inaanan sheegin macahumaa bukhaari iyo muslim la jirkooda hayrahumaa cid kaleba inaanan sheegin baa laga yaaba oo iyadoo rag kale ay soo wariyeen xadiiska culimo kale ay soo wariyeen ina bukhaari iyo muslim ku gaabsado waayo halkii u sarreysay iyagu yaan ugu darajada sarreysay wamaa cadaa dalika intaa wixii ka soo hadhay toddobada sheekhe xadiiska soo wariyey ee kutubtale marka laga reebo maaha intanoo keliya dhowr iyo afartan sheekh buu wax ka soo rari doonaa rag kaleo fara badan ayuu wax ka soo raraya sheekh culimada kamid ah mida kutubta leh oo aynu arki doono marka wuxu uhi wamaa cadaa dalika intaa wixii ka hadhay ka soo hadhay fahuwa mubayanu waa mid la cadeeyey wasamaytu kitaabka waxaan ku magacaabay buluuq almaraami min adilat اaxkaam buluuq almaraam gaadhitaankii ujeedada almaraam almalab ujeedada gaadhitaankeedii ujeedadii ahayd iyamba gaadhitaankii ahaa min adilat اaxkaam adilada axkaamta in la gaadho waa ujeedada gaadhitaankeedii marka amba ujeedadii ahayd min adilat alaxkaam adilada axkaamta in la gaadho wallaha alleh ayaan as'alu weydiisanaya allaa yajcala inaanu ka yeelin maa callamnaa wixii uuna baray calaynaa annaga wabaalan ciqaab ilahay inaanu nagaga dhigin wa an yarzuqanaa waxaa kaloon ilaahay weydiisanayaa an yarzuqanaa inuu nagu arsaqo alcamala samaynta iyo ku dhaqanka bima yurdii bima yurdiihi subxaanahu watacaala wax ilaahay raali gelinaya inaan ku dhaqano marka muqadimadana sheekhu inoo sheegay in sha allahu hadday wax inoogu laaban yihiin waxaynu ku dari beri markaa kasii wadi kitaabkii kale ee cumdat laxkaamka axaadiis badano ka mid a halkan ay ku jirtaa inta aanu sheekhu sheeginna in sha allahu waa la sheegi doonaa markaa kitaabku sharxyo badan buu leeyahy aada baa loo sharxay waxaa ka mid a ah subul asalaam kitaab la ihahdo u leeyahy maxamed bin ismaaciil asancaani oo aada buu xagga fiqiga iyo xadiiskaba u eegay waxaa ka mid a ah minxatu eh, fatxu lcalaam sadiiq xasan khan kitaabka subul salaamku soo yar habeeyey way badan yihiin tuxfat lkiraam ayaa kamid ah tuxfatulkiraamkaasi maxamed baa sheekh maxamed mukhtaar baa idin soo diri doonee isagu kitaab ahaan kule imika laguma haya xafliga lakin mobladaa idinku diri doonaa waa kitaabka aynu ictimaadi doono xagga su-aalaha iyo waa kitaab kooban oo qaabka u yaalla fawaa-idnu xadiiska kasoo saaray oad arki doontaan insha allah kutubta kale la sharxday ibn cuthaymiin baa kamid ah, culimada sharxay kan iminkaan ahaye minxat lcalaam baa kamid ah cabdillahi ibn salix fawsaan way fara badan yihiin kutubta way fara badan yihiin kitaabkoodan muhiimadda si adugu waxaad muhiimadda siisaa kitaabka matniga ah hadhow shar waxaa kuu dambeeyo si aanad sharaxa badan aanay kaaga baahin sharax badan inuu kaa baahin yahay casharkee eh. inta kooban horta ku dheg sida sheekhuba kitaabka oo mukhtasar uga dhigay wallahu alam waxu ila towfiiq wasalaamu calaykum watulah